بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin lisheekh cabdiraxmaan الnaasir asacdi raximah اllah waxaan kusoo jirnay yani kitaab الصiyaam ayaan kusoo jirnay waxaa noo dambeeyey eh, axaadiistii uu kaga hadlayey sheekhu yani soonkii sunnaha ahaa ayaa markaasi inoo dambeeyey waxaa ka mid ah axaadiistii aan soo marnay oo markaa ku saabsanaa soonka sunnaha ah yowmu carafa yacni qofku hadduu soomo yowmu carafana waa maalinta sagaalaad oo bisha dilxija dilxija bisha layo tobnaad oo bilaha islaamka ka mid ah yacni soonka la soomaya maalintaasi in lagu dhaafayo sana almaadiya waalbaaqiya sanadkii tegey iyo kan soo socda in lagu dhaafayo markay culimmadu tilmaameen sana almaadiya waa la garanayaa dee sanadkii tegey wixii ka dhacay qofka ayaa loogu dhaafayaa sana albaaqiya ah ayaa loo dhaafaya ah. <clears throat> markay sheegayaan macnaa looga jeedo maadaama qofkii weli uusan gaarin eh, sida loogu dhaafayo yani culimadu waxay leeyihiin qaar ka mida yani dembi baa laga ilaalinaya qofkii dembigii ayaa laga ilaalinaya ayb oo markaa qofku wax dembiga la imaan mayo sanadkaas sidaa waa macnaha ay ku fasireen sanadka baaqiga loo dhaafaya macno kalena waa tilmaannay waxa weeyaan yani waxaa la waafajinayaa qofkaasi acmaal saalix ah oo markaasi loogu dhaafayo dunuubtii qofka ka dhacday dunuubta ka dhacaysa sanadkaas yacni acmaal loogu dhaafo ayaa la waafajinaya inuu la yimaado sidaasna culimmadu ayaan waa ku fasireen marka labadaa macnaa ugu weyn macaanida ay ku fasireen oo looga jeedo sanadka soo socdaa loo dhaafayaa in la yidhaahdo yani dembigii baa laga ilaalinayaa iyo in la yidhaahdo acmaal baa la waafajinayaa marka loogu dhaafo wixii ka dhacoo dembi ah xadiidkii ku saabsanaa yowm اlاثnain yani nebigu sal اllahu alيه wasalam in la weydiiyey maalinta isniinta soonkeeda markaa nebigu ku jawaabay sal اllahu alيه wasalam waa maalintii lay dhalay waa maalintan dhashay weeyaan wa yowma bucثtu aw unzila calaya fiihi nebigu sal اllahu alيه wasalam marka inuu yowm اlاثnain dhashay ishkaal yani wax ishkaala ma leh bisha uu dhashay sida mashhuurkaa yani saan soo tilmaannay oo jumhuurta ay ku tageen yani waxa weeyaan waa bisha rabiiculawal rabiiculawal weeyaan qowl shaad ah ayaa wuxuu sheegayaa inuu dhashay bisha ramadaan qowl uu ku sheegay yani ibnu kaiir raximah albidaaya wاlnihaaya yani uu ka soo naqlinayo ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar baa soo naqliyey buu yidhi sheekha loo yaqaan azubayr ibnu bakaar buu ka soo naqliyey wa huwa qowlun hariibun jiddan buu yidhi yani waa qowl hariib ah aad buu weliba hariib u yahay in la yidhahdo nebigu ramadaan buu dhashay mar kale wuxuu ku sheegay inuu yahay qowl shaad ah kitaabkiisa alfusuul fii siirati rasuul inuu yahay qowl shaad ah ayuu ku sheegay marka qowlka yani jumhuurtu waxa weeyaan bisha rabiicawal inuu dhashay laakiin maalinta yani tiradu yani bishu intay ahayd ayay markaa isku khilaafeenoo lix qowl bay isugu khilaafeen lixdaba wuu soo naqliyey ibnu kaiir fi lbidaaya wanihaaya lixdaas qowl oo kala odhanaya yani nebigu sal allahu alay wasalam yani wuxuu dhashay bisha rabiicun alawal markii yani laba ay ahayd ayuu dhashay laba markay ahayd ayuu dhashay iyo qowl odhanaya maya wuxuu dhashay sideedeedii waa qowl labaad weeye qowl saddexaad oo odhanaya maya wuxuu dhashay tobankii bisha ribculawal iyo qowl odhanaya maya wuxuu dhashay labiyo tobankii ribculawal qowl odhanaya maya toddobiyo tobankii bay ahayd iyo qowl odhanaya maya labayo labaatankii bay ahayd lixdaa qowl ayuu markaas soo naqliyey marka inay shahru ribculawal ahayd waa qowlka jumhuurta weeye laakiin taxdiidka yani markaas cadadka bishu ay ahayd ayay markaa lixdaa qowl isugu khilaafeen culamada qaarkood oo markaas soo naqliyey yani masalada ka hadlay waxay yidhaahdeen mar haddii aan la taxdiid rasmi ah oo markaa tilmaamaya maalintay ahayd yani taariikhdu waxay yidhahdeen falaa ba'sa min alisti'naasi biaqwaali ahli اlfalak dadka falaga yaqaana yani cilmigaasi in la kaalmaysto oo markaa la weheshado aqwaashooda basi kuma sugna oo in badanoo ka mid ah mid yani wax ka badan oo ahlulfalaga ah waxay ku tageen inay marka ku xadideen maalintii nebi moxamed sal alla alay wasalam yani bishu inay ahayd markuu dhashay maalinta sagaalaad ama habeenka sagaalaad oo rabiiculawal yani sheekh ibnu cuthaymiin raximah isaga laftiisu yani macnahaas uu sheegay hadalka uu sheegay wuxuu yihi waqad xaqaqa bacdu alfalakiyiin almutaahiriina dalik fakaana alyowm ataasic yani markaasi waxaa taxqiijiyey buu yidhi falakiyiinta qaar ka midoo mutaakhiriintooda ah ayaa taxqiijiyey maalintay ahayd taariikhu marka wuxuu yidhi waxay ahayd maalinta yani sagaalaad ee maysan ahayn maalinta layo tobnaad sida hadda mashhuurka kitaabkiisa qowl mufiidka ayuu hadalkaa ku sheegay in markaa la istinaasi karo sida nimankaasi ay sheegeen falakiyiinta inay bisha yani sagaalkeed inay ahayd sagaalkeedii inay markii cadadkii ay tiradii isku celceliyeen milaadigii iyo yani meelo badan markay eegeen yani waxay yihahdeen waxaa noo soo baxday inay markaa sagaalkii bisha ahayd ayb masalo kale oo markaasi ku saabsanayd yani kafaarada qofka jimaaca yani ramadaan ku dhaca yani fii shahr ramadaan qofka markaa galma sameeya qofkaasi yani kafaara lagu yeelanayaa xadiidka abi hurayra oon soo tilmaannay wuxuu inoo sheegay yani ninkii nebiga u yimid sal allahu alay wasalam oo sheegay inuu halaagsamay oo markuu nebigu weydiiyey sal allahu alay wasalam yani uu ku yidhi reerkaygii baan ku dhacay maalin ramadaan nebigu sal allahu alay wasalam marka wuxuu ku yidhi yani fahal tajidu raqaba wuxuu ku jawaabay maya ma helayo nabigu haddana wuxuu yidhi ma soomi kartaa laba bilood ma awoodi karta inaad soontid laba biloodoo isku xiga wuxuu yidhi maya ma awoodi karo nabigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam ma awooda inaad marka lixdan miskiin wax siisid wuxuu yidhi maya eh, marka waxay culamadu is weydiiyeen kafaaradii ma ka dhacaysaa qofku hadduu awoodi waayo yani kafaaradii ma ka dhacaysaa laba qowl bay culamadu ka leeyihiin yani weeyaan qowlka jumhuurtu yani waxa weeyaan inaysan ka dhacaynin qowlka jumhuurtu inaysan ka dhacayn weeye oo kafaaradii lagu yani ay ku laazimayso marna aysan ka dhacayn bal tabqaa fii dimatihi ila lyusr ilaa uu ka helayo yani markaas in lagu yeelano aysan ka haraynin ayay markaa jumhuurtu ku tageen yani sidaas cilimo badanna yani sida ibnu taymiya ibnu cabdilbarna yani way tilmaameen ibnu taymiya raximah llah isagoo tilmaamay masaladaas wuxuu yidhi walam yarid fi lxadiii maa yadullu cala lisqaad xadiikaasi kuma soo aroorin wax sheegaya inay ka dhacayso wax sheegaya kuma soo aroorin kuma soo aroorin marka yani wuxuu tusinayaa xadiidku calaa ana suquuطa yani wuxuu tusinaya dalla hada cala anlaa suquuطa cala alcaajiz wuxuu tusinaya xadiiku markaas arrinkaas wuxuu tusinayaa inaysan caajiskii aysan ka dhacaynin inaysan ka dhacayn kitaabkiisa yani cumdulfiqiga oo sharxa uu ku leeyahay kitaabu siyam markuu sharxayo ayuu marka masaladaa tilmaamay kadalika ibnu cabdilbar yani xaafidulmaqrib sheekhii la ohan jiray yani asaga laftiisu wuu tilmaamo wuxuu yidhi kama dhacayso ninkii markaasi caajiska aha kama dhacayso oo wuxuu yidhi ixtaja in ixtaja muxtajun fii isqaai alkafaarati can almucsiri biana rasuula sal allah alay slam qaala lahu kul anta waciyaaluk walam yaqul lahu tuadiiha idaa aysarta haddii mid uu xujaysto uu yidhaahdo yani nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi ninkii markuu waayey markii nebiga timirta loo keena wuxuu ku yidhi adiga iyo carruurtaada cuna nebigu kumausa odhan waxaad gudanaysaa ood bixinaysaa markaad awood heshid nebigu kumuusan odhan calayhi salaatu wasalaam sidaas hadduu qof xujaysto oo sidaa yidhaahdo oo uu Eh, walow kaanad waajibatan caley lam tasqud canhu xataa yubayina dalika lahu hadday waajib ku ahaan lahayd kamaysa dhacdeen ilaa loo caddeeyo sidaa qof hadduu yidhaahdo qiila lahu asna waxaa lagu odhan waxaa loogu jawaabayaa walaa qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam inahaa saaqitatun canka yani rasuulkuna kumuusan odhan sidaa haddaad tidhahda annana waxaan odhanaynaa nebigu kumuusan odhan way kaa dhacday nebigu kumuusan odhan kumuusan odhan nebigu sal allahu caleh wasalam ayb markuu u sheegay bacda an ahbarahu biwujuubiha markuu u sheegay biwujuubiha calayhi markuu u sheegay inay waajib ku tahay nebigu marka ma odhan way kaa dhacda kuma odhan marka inay baaqi tahay bay tusinaysaa kadib wuxuu sii raaciyey wakullu maa wajaba adaa'uhu e, fi lyasaari lazima dimmata ila almaysara yacnii wax kastoo markaasi ay waajib tahay in la guto xilligoo qofku awoodi karo yani markaasi laazim bay ku noqonaysaa inta uu markaa ka helayo wuxuu ku bixiyo inuu markaasi in lagu leeyahay kitaabkiisa alistikaar ayuu ku sheegaya marka qowlkaas waa qowlka jumhuurta yani ibnu xasm aaahiri sheekhaas laftiisu yani madhabkaas ayuu markaa rajaxay madhabka jumhuurta culimada qaar odhanayaa jira way ka dhacaysaa oo markaasi waa madhabka axmed ibnu xambal raximah yani sidaas saxiixa ah kadalika yani aqwaasha imaam shaafici mid ka mid ah kadalika sheikha alawsaaci imaam alawsaaci ciisa ibnu dinaar oo ka mida yani maalikiyada yani markaasi waxay qabaan culimmadaas inay ka dhacayso mar haddii yani uu awooduu kari waayo waxayna deliishadeen yani inuusan nebigu amrin sala allahu aleh wasalam ninkii yani u sheegay oo marka oo yimid arrintaasi in yani guto oo markaa uu bixiyo kafaaradii markii awood uu u helo yani nabigu ma amrin mar hadduusan amrin inay ka dhacaysaa laga qaadanayaa waxaa yani ka mida culimada rajaxday qowlkaasi ibnu qudaama raximah ullah laakiin qowlka jumhuurta yani ayaad moodaa markaas inuu xoog badan yahay saasaad mooddaa ayb qofkii hadduu dhinto oo markaasi asagoo soon lagu leeyahay waxaan soo tilmaannay qofka hadduu dhinto asagoo soon lagu leeyahay in laga soomayo sida xadiidkii aan soo marnay yani marka uu inoo sheegay man maata calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu qof hadduu dhinto isagoo soon lagu leeyahay waxaa ka soomaya weligiisaa ka soomaya weligiisa ayaa ka soomaya marka culamada qaar ka mid waxay leeyihiin yani yani waa laga quudinayaa soonkii oo markaa cuntaa laga bixinaya laga soomi mayo maxaa yeelay waan laysa lilinsaani ila maa saca ayay u daliishadeen kadalika xadiikii idaa maata اlinsaanu inqaطca camaluhu ila min alaa xadiikaas iyo aayaddaas ayaa markaa u daliishadeen marka waxay yidhahdeen waxbaa laga bixinayaa ee laga soomi mayo qaar ka midna waxay leeyihin maya nadarkii ayaa laga soomayaa wixii ku nadray laakiin kan kale markaasi lagama yani waa laga bixinayaa oo laga bixinayaa adagoo markaasi daliishanaya oo odhanaya yani man maata oo calayhi siyaamun saama canhu welihi waxaa lagu xambaarayaa kii nadarka ahaa oo xadiid kale ayaa wuxuu sheegayaa yani nabigu inay gabar u timid oo u sheegtay hooyadeed in soon nadara ah lagu leeyahay nabigu marka uu ku yidhi calayhi salaam ka soon hooyada marka xadiidkaas ayaa markaa sii caddaynaya muraadka xadiiskan looga jeedo saasay yidhaahdeen laakiin yani culamaa alxadiid waxay leeyihiin soonkii waa laga soomaya ama ha noqdo nadar ama ha noqdo soon waajiba ah, ama ha noqdo mid kafaaro dhammaan waa laga soomayaa cidda ka soomaysa yay noqonaysaa xadiidku wuxuu sheegay weligiisaa ka soomaya weligu marka muxuu noqonayaa culamadu waxay leeyihiin waa qariibkiisa cidda qaraabadiisaa ka soomaysaa qaar waxay leeyihiin yani casabadiisa weeyaan casabadiisa qaar waxay leeyihiin maya waratada kuwa dhaxlaya asaga ayaa ka soomaya marka yani qariibkii ama weligii yani kuwaasoo dhan waa lagu fasiray haddii marka asagu uu u wakiisho inuu ka soomo yani cid ajnabia haday ka soontana waa ka asaxaysaa oo waxay culimmadu leeyihiin waxay ka dhigan tahay laga gudayo kale dayn lagu leeho laga gudayoo kale ka dhigan cid ajnabi ah oo aan qariib ahayn hadduu ka soomo ayadana yan waa ka asaxaysaa sida dayntuba qofku hadduu qof ajnabiya ah uu ka bixiyo say oga asaxaysoo kale bay tanna u asaxaysaa bay yidhaahdeen ayib marka yani culimo waxay leeyihiin yani waxaa loo jeeda weliga waa qariibka weyaan qariibka weeyaan Eh, waajibna kuma ahan oo markaasi inuu soomo waajib kuma ahan oo wujuubka eh, yani eh, laga fahmayo xadiidka man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu yani waxaa ka sarfinaya ama yani waxaa ka sarfinaya yani aayadda tilmaamaysa walaa taziru waasiratun wisra ukhra hadday ka soomi waayaan marka icaam waa laga bixinaya yani maalin kastaba miskiin ayaa markaas laga quudinaya haddii markaasi aan laga soomin icaam ayaa marka laga bixinaya ayb sheekhu wuxuu yidhi waqaala sal allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi man eh, saama ramadaana qofka sooma ramadaan uma atbacahu sittan min shawaal yacni kadibna raaciyaa lix bishii shawaal ah kaana ka siyaami dahri waxay noqonaysaa soonkii sanadkii oo dhan ayay noqonaysaa rawahu muslim xadidka imam muslim baa wariyey xadiiskan wuxuu inoo tilmaamayaa yani bisha ramadaan qofka sooma oo raaciyaa lix shawaal ah inay markaa noqonayso inay ka dhigan tahay qofkii inuu soomay sanadkii oo dhan culimmaduna waxay leeyihiin sidaasi waxay sanadkao dhan u noqonaysaa lianna bishu waa soddon maalmood soddonkii marka waxaa lagu dhufanayaa alxasanatu bicashri amhaaliha toban baa loogu dhufanayaa haddii toban loogu dhufto soddon maalmood saddex boqol bay noqonaysaa lixdan maalmood uu soomayna yani waxaa loogu dhufanayaa min toban baa loogu dhufanayaa oo markaa lix toban lagu dhufto waa lixdan saddex boqol iyo lixdan maalmood bay markaa halkaa ajarkii ayuu noqonayaa sanadkuna muxuu ka kooban yahay saddex boqol iyo lixdan maalmood buu ka kooban yahay marka waxaa iswaafaqay ajarkii iyo markaasi cadadkii ayaamaha saasay marka u noqonaysaa yani kaana ka siyaami dahri oo xasanadiibaa markaa mudaacafa halkii xasano waa bicashri amhaaliha markuu maalin soomo toban baa loogu dhufanaya soddonkii ramadaan soddonkii tobanbaa min toban baa loogu dhufanaya saddex boqol bay noqonaysaa lixdan maalmoodna min toban baa loogu dhufanayaa lixdan bay noqonaysaa saddex boqol lixdankii saasay ku noqonaysaa marka kaana ka siyaami dahri qofku wuxuu ka dhigan yahay asagoo soomay sanadkii o dhan waxay culimmadu tilmaamaan inuu qof markaa israacraacsiiyo oo uusan kala reebin ma shardiba ah yani yani arrinkaa shardi miya culimadu waxay leeyihiin yani hari maahan maxaa xadid waxa kuso aroortay sittan yani sittan man saama ramadaana uma atbacahu sittan waa nakirat fi siyaaqi اsharطi tufiid اlcumuum yani markaasi yani waxay noqonaysaa sitadaasi lafdiga nakirada wuxuu ku dhacayaa jamiic اlأjزaء الshahr lixda ugu horaysa lixda ugu dhaxaysa lixda ugu dambaysa ayuu ku dhacayaa marka yani maadaama yani xadiiku uu ku soo arooray sittan oo nakiro ah oo asitta lwal aan la odhan ama lixda ugu dambaysa xadiisku usan sheegin inay markaa asaxayso lix kastooo ka mid ah ayaa laga qaadanaya in markaa la hormariyo lixda ugu horraysa laga dhigto way fiican tahay oo qof maalinta uu ciidi maalinta ku xigto inuu ka bilaabo yani markaas way fiican tahay eh, yani markaa tataabuca shardi ma culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa shardi ah qofkaasi markuu ajarkaa helayo in aan ramadaan waxba lagaga lahayn yeelay shardigu waxa weye man saama ramadaana qofka sooma ramadaan qofka hadduusan soomin ramadaankii oo maalan waa xanuunsanaaba ma soomin gabadhii xaaiday ahayd ama dhiiggii dhalmada markay ku jirtay yani markaa maysan soomin ajarkan waxaa ah leh qofkii ramadaan wada soomay man saama ramadaana lidalika culamo badan waxay leeyihiin culamada qaybo ka mid ah waxay leyihin sida sheekh eh, ibnu baazi ibnu cuthaymiin iyo eh, yani soonkii ramadaan inuu markaa dhammeeyey oon waxba lagugu lahayn waa shari kadibna marka uu ka dabageeyey lixdaas laakiin soonkii ramadan hadii wax lagaga leeyahay marka hore soonkii wuu ka bilaabaya soonkii buu qalaynayaa markuu qallihii dhammeeyo kadib ayuu markaas wuxuu ku xujinayaa yani markaa bishii shawaal markaa kadib buu soomayaa ayadoo lagu leeyahay ramadaan lagu leeyahay lixda shawaal baan soomayaa yani sax ma noqonayso laakiin jumhuurtu yani waxay leeyihiin yani waa u bannaanta qofka matalan haduu ka cabsanayo kale hadduu maala bishii ramadaan maba soominba ma soomin haddii uu soomo bishii ramadaan yani shawaal hadduu markaasi uu qalleeyo shawaal dhan waaa waxaa qaadanaya qallihii uu qallaynayay ramadaankii baa qaadanaya marka eh, kaasoo kaleoo ka cabsanaya inay bishii ka baxdo wuu soomi karaa bay leeyihiin qaybo ka mida ah culimadu waxay leeyihiin maya dib buu udhiganayaa oo dib buu ka qallaynayaa intuu ramadaan hormariya qallihii markuu qallihii dhameeye kadib ayuu lixdiina dib ka soomaya oo maalan haddii bishii shawaal o dhan uu qallo ku jiro ramadaan yani bishii ku xigtay dulqacda ayuu markaas qallaynayaa lixdii shawaal oo markaasi saasoo la imaanaya maadaama cudur uu u dibdhiga cudurdaa dartiis inuu qalleeyo marka waa u bannaantay laakiin hadduu iska seexdo oo markaasi markii ay shawaal dhammaato yani uu yidhahdo waa qallaynayaa markaasoo kale laga yeeli mayo maxaa yeele lighayri cudrin ayuu markaasi u dayacay wa qaala sal allahu alay waslm nebigu wuxuu yidhi man saama ramadaana qofka sooma ramadaan uma atbacahu raaciya sittan lix oo min shawaal ka mid ah kaana ka siyaami dahri waxay noqonaysaa yani dahrigii iyo zamankii oo dhan oo la soomay sanadka o dhan la soomay ayay ka dhigantay markaasi rawahu muslim culimada qaar baa jira laga soo naqliyey inay yidhaahdeen waa karaahiye in la soomaba culimada qaar ka mid a ah, sida imaamu maalik iyo imaamu abu xaniife iyo waxaa laga soo naqliyay inay yidhaahdeen in la soomo lixdana waa karaahiyo yani xadiidkan inuusan gaarin imaamu maalik xadiidkan inuusan gaarin ba ayaa loogu awilay maadaama xadiidkan uusan maqal wixii waa karaahiyo maxaa yeele caamadu waxay u malaynayaan inay tahay lixdani qayb ka mid a ah ramadaan ayaa markaa caamadu u malaynayaan marka laakiin saasay culimadu ku tawjiihiyeen in markaa xadiiskan uusan gaarin yani eh, yani xadiiska haduu gaari lahaa yani markaasi hadalkaa kumuusa hadlayn sheikhu wa qaala abu dar wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llaahi sal allahu alay waslam rasulku wuxuuna amray an nasuuma inaan soonno min ashahri bishi inaan ka soonno alaaata ayaamin saddex maalmood aaa casharata wa arbaca casharata wa hamsa casharata rawaahu nasaaiy watirmidi xadiika waxa wariy imaam tirmidi iyo nasaai ayaa wariyey ayb yani abu dar radi a xadiiskuna waa xadiis xasana weyaan rasuulku wuxuuna amray buu yidhi sal allahu alay wasalam inaan markaa bishii ka soonno saddex maalmood ayuu rasuulkuna amray calayhi salaatu wasalaam mucaada alcadawiya waxay weydiisay yani waxay weydiisay caaisha radi allahu canha akaana rasuulu llaahi sal allahu alay wasalam yasuumu min kulli shahrin alaaata ayaam nabigu ma wuxuu ka soomi jiray bil kasta saddex maalmood qaalat nacam faqultu laha min ayi ayaami shahri kaana yasuum yani waxay weydiisay yani maalmaha bisha maalmahee ayuu soomi jiray qaalat lam yakun yubaalii min ayi ayaami shahri yasuumu nabigu ooma aabayeeli jirin yani bisha maalmaheeda ti uu ka soomaba meeshuu rabo ayuu ka soomi jiray xadiika imaam muslim ayaa wariyey laakiin sida fadliga badan waxa weeye inuu markaa soomo qofku ayaamulbiidka inuu soomo saasaa fadli badan sida marka axaadiis kale ay markaa tilmaantay ayaamulbiidka ayaa markaa fadli badan oo ah maalinta saddexiyo tobnaad iyo maalinta afariyo tobnaad iyo shaniyo tobnaad weeyaan oo xadiiskuna yani inoo sheegay qaala abu darin amaranaa rasuulu lahi sal la alay waslam rasulku wuxuuna amray an nasuuma inaan soonno min kuli shahrin aa ayaam aaaa casharata wa arbaa casharata wa amsa casharata yani saddexiyo tobanka iyo afariyo tobanka iyo shaniyo tobanka khilaaf baa ku jira qaar baa odhanaya eh, waxay ka bilaabanaysaa labayo tobanka labayo tobanka saddexiyo tobanka afariyo tobanka laakiin sida saxiixa waa sidan yani saddexiyo toban iyo afariyo toban iyo shaniyo toban inay yihiin rawahu nasaaiyu xadiiska imam nasaai baa wariyey watirmidi ayb wanaha sal la alay waslam nabigu wuxuu nahiyey oo reebay can siyaami yowmayni yani laba maalmood in la soomo nabigu waa reebay calayhi salaatu salaam yowm alfitri maalinta afurka oo markaas ciidda ay tahay ciidulfitriga wa yowmi naxri iyo maalinta yani ciid adxadu ay tahay labadaas nabigu waa reebay sal la alay waslam muttafaqun calayh marka maalmahaasi yani labada maalmood oo ciidda maalinta ciidulfitriga iyo ciiduadxaaga yani markaas in la soomo yani markaasi nebigu waa reebay waa nahiyey calayhi salaatu wasalaam nahyiguna wuxuu keensanayaa fasaad buu keensanayaa oo qofka xataa hadduu soomo kama asaxayo xataa qofka hadduu soomo kama asaxayo annahyu yaqtadi alfasaad culimmaduna way ku ijmaacsan yihiin inay xaaraam tahay in la soomo labadaa maalmood culimmaduna waa ku ijmaacsan yihiin oo markaas culimo badan baa soo naqliyay ijmaacaasi yani uu ka mid yahay markaasi ibnu xasmi alظaahiri yani markaasi ibnu qudaama yani imaamu nawowi ibnu rushdi yani waxay tilmaameen inay culimmadu ku ijmaacsan yihiin inay xaaraam in la soomo wanaha nabiyu sal allah alay slam nabigu wuxuu reebay yani can siyaami yowmayn laba maalmood in la soomo yowma alfitri maalinta afurka ciidulfitriga wa yowma naxri iyo maalinta ciidu naxriga yani ciidu adxada weye muttafaqun calayh wa qaala sal allahu alay wasalam xataa yani hadduu qofku ku nadro oo uu yacni inuu ku nadro maalin inuu soomo oo markaa maalinta ay ku aadanto yacni ciiddaas ay ku aadanto waxay leeyihin qofku xataa ma qallaynayo ayaa culimmadu leeyihin ma qallaynayo xataa wa qaala sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi ayaamu tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa loo yaqaano ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo wax la cuno maalin cunitaan maalmo cunitaan iyo wa cabitaan weeye wa dikrin lilaahi iyo alle in la xuso rawaahu muslim xadiiska imaam muslim baa wariyey ayaamu tashriiqu waa maalinta yani koyo tobnaad iyo layo tobnaad iyo tobnaad bisha dulxija yani bisha layo tobnaad maalinta la ciido saddexda maalmoodoo ka dambeeya yani maalmahaas weeye maalmahaasna nebigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam inay yihiin maalmo yani wax la cuno wax la cabo ilaahna markaa la xusayo inay yihiin caaisha iyo ibni cumar waxay soo wariyeen yani nebigu sal allahu alay waslm lam yurakhis fii ayaami tashriiqi an yasumna an yusamna ila liman lam yajid ilhadya nebigu markaasi muusan ogolaan oo muusan ruksadayn in markaasi la soomo yani maalmahaas ayaa mutashriiqa ah waxaa laga soo reebayaa qofkii mutamatica ahaa oo xaj isagoo yani intuu xajiyey xajkiina uu yahay mutamatic hadyigii waayey hadyigii uu gowrici lahaa hadduu waayo markaas waa u bannaan tahay inuu markaas soomo saddexdaa maalmood waa u bannaan tahay ayb saddexdaa maalmood inuu soomo oo u bannaanta xadiidka imaam albukhaari ayaa wariyey yacni sheekha kitaabka skalan wuxuu tilmaamay masalada daabit ayuu tilmaamo wuxuu yidhi idaa tacaarada waajiban wa muxaram hadday iscaaridaan waajib iyo muxaram hadday iscaaridaan tacayana taqdiimu lwaajib waxaa waajib ah yani waxaa waajiba ah in la hormariyo waajibkii ayaa caynoobaya wa bi hadihi alxaal laa yasiru xaraaman fii xaqi lmu'adi lilwaajib yani markaasi xaaladda noocaasa qofkii yani waajib gudanayey asagu marka xaaraam ka noqon mayso maalmihii waa laiska reebay in la soomo yani qofkanna waxaa lagu leeyahay yani dhiig baa markaa lagu leeyahay marka asagu waa u bannaan tahay inuu soomo kama yajibu cala almutamatici alxalqu idaa faraqa min cumratihi bacda dukhuuli dilxija wayaxrumu cala almudaxi akhda shayin min shacri fahada laa yadkhulu fi lmuxaram qofka noocaasa markaas isagu taxriif ma soo gudagelayo tashriiqna culimadu waxay leeyiin waxaa loogu magacaabay yani waa maalmaha hilbaha la waranayo bannaanada yani la dhiganayo weeyaan atashriiq yani waa hilba waradka yani maalmaha la yidhahdo wey lianna luxuuma aladaaxi tusharaqu fiiha ay tunsharu fi shamsi litajif yani bannaanada waxaa lagu waranaya hilibkii suu marka u qalalo ayib marka xadiiku wuxuu inoo tilmaamay yani maalmahaas waqaala sal allah alay wasalam ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaah marka waxaa laga fahmayaa mar haddii la yidhi waa maalmo cunitaan iyo cabitaan soonka inay ka hor imaanayso ilaa soonku waa afhaysi in afhaysto akligii iyo shurbigii iyo mufairaatko dhan yani laga afhaysto weeye mar haddii la yidhi waa maalmo cunitaan iyo cabitaan iyo alla in la xuso xuska iyo soonka isma diidayaan laakiin akli iyo shurbiga ayay soonka isdiidayaan markaasi rawahu muslim xadiiska imaam muslim ayaa wariyey ayb yani maalmaha la diiday oo markaa in la soomo yani wax ka mida ah shekh soo wadaa waxaa ka ah maalmaha sheekhu usan sheegin yowmu shakiga maalinta la shakisan yahay ma ramadaan ba mase markaasi waa shacbaan yani waxay ka tahay maalmaha uu ku soo arooray nahyiga in la soomo oo nebigu sal allahu alay wasalam camaar bnu wuxuu ka wariyey camaar bnu yaasir wuxuu yidhi man saama alyowm aladii yushaku fiihi faqad casa abalqaasim yani qofka sooma maalinta markaasi aan la shakisan yahay ma ramadaan ba mase waa shacbaan abalqaasim buu caasiyey oo maxamed sal allah aleh wasalam <clears throat> kadalika nebigu wuxuu yidhi sal allah alay wasalam laa yataqadamana axadukum ramadaan bisawmi yowmin aw yowmayn ila an yakuuna rajulun kaana yasuumu sawmahu falyasum dalika alyowm xadiiska imam bukhaari muslim ayaa wariyey min xadiii abi hurayra yacni qofna yuusan kala hormarin ramadaan soonkeeda maalin ama laba maalmood yuusan kala hormarin in markaasi qofku uu ahaa mid sooma oo soon ay caado u hayd yani hore u soomi jiray falyasum dalika alyowm maalinkaa haska soomo dhib maleh markaasi qofkii laakiin yani hore u soomi jirin inuu maalintaas soomo yani qofka marka looma ogola wa qaala sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa yasuumanna axadukum qofkiin yuusan soomin yowma aljumcati maalinta jumcaha yuusan soomin ilaa yowman qablah xaal markaas uu ku darayo maalin ka horaysa aw yowman bacdah yani markaas maalin ka dambaysa mooyaane yani qofkii yuusan ku ifraadin yuusan ku keli yeelin inuu markaa soomo maalinta jumcaha keligeed yuusan markaas ku keli yeelin muttafaqun calayh waxayna yani ku zuulaysaa karaahadaasi yani in maalin ka horeysa lagu daro ama maalin ka dambaysa in lagu daro ayaa markaasi diidmadii laisku diiday ayay ku zuulaysaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam laa takhtasuu leylata aljumcati biqiyaamin min bayni layaali walaa takhusuu yowma aljumcati bisiyaamin min bayni alayaam ila an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum yani xadidka imam muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayra nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ku gaaryeelina jumcaha qiyaam habeenka jumcaha aad si gaara u istaagtaan yani u tukataan ha ku gaaryeelina walaa takhusuu yowma aljumcati bisiyaamin min bayni alayaam maalinta jumcahana ha ku gaaryeelina yani markaa soom aad soomaysaan yani si gaara ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum waxaa laga soo reebayaa yani markaa qofkii asagu horey u soomi jiray markaas waa u bannaantahay haddii markaa maalintii yani maalin ay ku soo aadanto qofkii maalina soomi jiray maalina afuri jiray sida siyaamka nabiylahi daawuud oo kale kaasoo kale markaasi ku imaan mayo maxaa yeele asagu markaasi si gaara ah ooma qasdine soonkii uu watay ayaa markaasi ku yimid maalinta jumcaha kadaalika waxaa ka baxaya soonkii waajibka ahaa soonka waajibkaa markaasi waa ka baxaya isagoo markaa ma soo gudageliyo wa qaala sal allahu aleh wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yasuumanna axadukum qofkin yuusan soomin yowma aljumcati maalin jumcaha yuusan soomin ilaa yowman qablahu xaal markaa uu ku darayo maalin ka horaysa aw yowman bacdah maalin ka dambaysa mooyaane ayib wa qaala sal allahu aleh wasalam wuxuu kaloo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana qofka soomaa yacni ramadaan qofka soomaaha iimaanan waxtisaaban iimaanan bimacnaa tasdiiqan biwacdi illaahi biاthawaabi calaa siyaamih yacni markaasi asagoo rumaynaya ballanqaadka alla u ballanqaaday thawaab in markaas soonkiisa uu ajar ka siinayo waxtisaaban isagoo markaasi ajar yacni sugaya oo ajarka ilaahay yacni ka sugaya qofka saa u soomaa ufira lahu ma taqadam min dembihi dembigiisii hore yacni markaasi waa loo dhaafaya dayib dembiga la dhaafayo yani waa sakaairtii weeye dembiga la dhaafayo waa sakaairtii ayib laakiin yani kabaairtii waxay u baahan tahay tawba iyadu u baahan tahay yani tawba ayay u baahan tahay culamada qaar laga sheegay oo tilmaamay oo yidhi xataa kabaairtii waa lagu dhaafayaa way jiraan laakiin siday culimmadu u badan yihin waxaa weeye yani dembiga lagu dhaafayo waa sakaairtii weeyaane kabaairtu iyadu towbad bay u baahan tahay oo markaa shuruudu tawba inuu qof markaa la yimaado ayaa markaasi yani ayaa qofki looga baahan yahay waxaana soo aroortay yani soonka la soomayo ramadaan weliba iimaan waxtisaaban in qofka dembigiisii hore loogu dhaafayo dembigiisii hore in loogu dhaafayo ayb maa taqadama min dembihi in loo dhaafayo kadalika waxaa la mid ah oo soo aroortay xadiiska saxiixa ah yani imaam bukhaari muslim ay wariyeen maxaadiis abi hurayra man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ufira lahu maa taqadama min dembih qofka marka istaaga oo tukada an ramadaanka iimaan iyo ixtisaab iimaanku waxa waxay ku fasiraan culimmadu tasdiiqan biwacdi illaahi biawaabi calaa siyaamihi bithawaabi calaa siyaamihi rumayn uu rumaysan yahay ballanqaadku alla u ballanqaaday inuu soonkiisa ajar ka siinayo iyo ixtisaab inuu ajarka xagga alle ka sugayo waxa adduunya uusan ku doonaynin sidaa hadday ka tahay dembigiisi hore waa la dhaafaya kadalika waxaa soo aroortay yani waxyaalaha dunuubta lagu dhaafayo nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam alsalawaat alkhams waljumca ila aljumca waramadaan ilaa ramadaan mukafiraat maa baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'ir waliba xadiikaas wuxuu sii tusinayaa xadiidkaa wuxuu sii tusinayaa waxaa lagu dhaafaya inuu yahay asakaa'ir lanna maxaa la socda xadiidka ida ijtunibat ilkabaa'ir waa haddii kabaa'irtii laga fogaado weeye maray kabaa'irta qofku ka fogaado ayaa loogu dhaafayaa sakaa'irtii markaas weeyaan marka qofku ramadaan hadduu soomo iimaan wax xisaab u soomo dembigiisii hore yani dembigiisii hore waa la dhaafayaa kadalika hadduu istaago ramadaankii iimaanan waxtisaaban waxaa loo dhaafayaa dembigiisaa loo dhaafayaa kadalika waxaa inoo socota yani qof markaasi xadiiska qaybtiisa dambe yani qofka leylatulqadriga yani asna istaagaa oo markaas asna in loo dhaafayo dembigiisii hore marka saddexda waxay ku sugan yihiin ramadaan waa soomkiisii iyo qiyaamkiisii iyo leylatulqadrigii saddexdooda wuxuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu salaam in dembigii hore lagu dhaafayo man saama ramadaana qofka sooma ramadaan iimaanan waxtisaaban yani iimaan iyo ixtisaab qofka u sooma eh, ufira lahu waxaa loo dhaafayaa yani ufira lahu ma taqadama min dembihi waxaa loo dhaafayaa maa iyo ladii kiibaa loo dhaafaya taqadama hormaray yani min dembihi dembigiis xaalu ka ahaaday waman qaama leylat qadri qofka istaaga leylatulqadriga iimaanan waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dembihi muttafaqun caleyh xadiiska imam bukhaari iyo muslim ayaa markaasii wariyey xadiiku marka yan xadiis muttafaq calayhi ah yani ajarkaas faraha badan ayaa markaa lagu helayaa leylatulqadriga istaagga la istaago iyo markaas soonka la soomo bisha ramadaan iyo yani istaagga lala yimaado bisha ramadaan istaagga xadiid gaara ah wuxuu ku soo arooray oo tilmaamay yani qofka imaamkiisa yani markaasi la tukadaa oo markaasi imaamkii salaaddii la tukadaa taraawiixdii in markaasi min awaliha ilaa aakhiriha in markaa loo qorayo qiyaamu leyla habeen dhan habeen dhammaystiran yani markaa qiyaamkiisa in loo qorayo min awal asalaa ilaa aakhiriha qofka markaa imaamkiisa la tukadaa in markaasi loo qorayo habeen qiyaamkiisa in loo qorayo dadka qaar waxay samaynayaan intay qayb la tukadaan ayay markaasi isaga tegayaan sawaadxma laakiin yanii qofka la tukada min awali ila alaakhir ajarkaasuu ku helayaa in loo qoro qiyaamu leylatin habeen dhammaystiran istaagiisa marka qofka inuu ku dadaalaa inuusan markaasi ka haran imaamka min awaliha ilaa aakhiriha inuu la tukado si markaasi ajarkaas uu u helo alictikaafu halkan sheekh wuxuu kaga hadlayaa ictikaafkii wa kaana sal allahu alay wasalam rasuulku wuxuu ahaa yactakifu alcashr alawaakhir mid ictikaafa yani tobanka dambe min ramadaan xataa tawafaahu allahu ilaa ilaahay uu ka oofsaday uma ictakafa waxaa ictikaafay aswaajahu min bacdihi waxaa ictikaafay xaasiskiisii gadaashiisa muttafaqun calayh yani halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu markaa itikaafkii itikaafka xagga luqada waxaa la yidhahdaa luzuumu shay shay la laazimo alla wuxuu yidhi yani markuu ka warramayey yani qoladii banu israa'iil fa ataw calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum yani waxay u yimaadeen qolay u yimaadeen yani dul fadhiya calaa asnaamin lahum marka waa allubu ama luzuumu shay shay la laazimo weeye ictikaaf xagga sharciga waa luum masjid luum masjid liaacat اllahi tacaala yani waxa weeyaan in la laazimo masaajidka ayadoo markaas ilaahay la aطeecayo oo ilaahay loogu dhowaanayo laazimkaas iyo lusuumkaasi in la laazimo masaajidka ayaa ictikaaf la yidhaahdaa ayib waxayna culimmadu ugu sheegeen yani ictikaafka markay siyaamka ay ka hadlayaan waxay ictikaafka uga dambaysiiyaan yani waxay ku dayanayaan qur kariimka ah oo ictikaafka waxaa lagu sheegay yani wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka allagu ka hadlayey soonkii ayaa markaa haddana wuxuu sheegay yani ictikaafkii marka iqtidaaan bilqur'aani alcaiim qur cadiimka kudayasho lagu dayanayo maadaama sidaa uu sameeyey taasay macnaha saa u yeeleen markuu soomka sheegay kadib ayuu markaa ictikaafkiina tambiihiyey yani walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid saasay marka culimmadu markaasi ayay ugu sheegaan bacda kitaab siyaam eh, waana mashruuc ictikaafku oo kitaabka iyo sunnaha iyo ijmac intuba waa ku sugan yahay yani kitaabka waxaa tusinaysaa qowluhu tacaala walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid ayaa tusinaysaa sunadana xadiikan sheekh hadda inoo sheegay oo mutafaq calayhiga ah min xadiia caaisha ayaa markaa tilmaamaya kadalika muslimiintu way ku ijmaacsan yihiin muslimiintu way ku ijmaacsan yihiin inuu mashruuc yahay ictikaafka culimo badan ayaa markaas soo naqliyey ijmaacaasi yani markaasi uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar raximah ullah yani ayaa markaas soo naqliyey ragga iyo dumarka labaduba mashruuc u yahay oo ragga gaarkuma ahan ragg iyo dumarkiiba mashruuc buu yahay oo nabigu sal allahu alay wasalam sida xadiisku inoo tilmaamay nebigu wuxuu ictikaafi jiray yani markaasi tobanka dambe ramadaan ilaa markaa nebigu ka dhinto calayh salatu salaam kadibna waxaa ictikaafay xaasaskiisii marka dumarka inay u bannaan tahay ayaa laga qaadanayaa laakiin waxaa shardi ah in markaasi yani fitno markaa ay aamin in laga yahay fitno in aamin laga yahay baa shardiya laakiin hadday dhibaato ka weyn la kulmayso markaas oma bannaana markaasi uma banaana ayb waxay isweydiiyeen culimmadu ictikaafka imisaa ugu badan imisaa ugu yar yani zamanka oo ugu yar oo la odhan karo qofkan ictikaaf buu la yimid muxuu yahay waxaa soo aroortay awal waxaa ka horaysa masaladaasi ma loo shardiyaa ictikaafka soon oo qofku qofka ictikaafaya inuu yani inuu soomo shardibaa yani sida saxiixa waxaa weeya inaan loo shardin waxaan loo deliishanayaa soon inaysan shardi u ahayn xadiidkii yani ibnu cumar radi allahu canhu uu soo wariyey yani ana cumar bn khaaab radi allahu canhu sa'la الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaala kuntu nadartu fi اljaahiliyati an actakifa laylaة fi اlmasjid الxaraam qaala faawfi binadrik yani yani xilligii jaahiliga waxaan ku nadaray buu yidhi cumar baa odhanaya xilligii jaahiliga waxaan ku nadaray in markaas habeen aan irtikaafo masjid xaraamka nbigaansaasaa nabiga u sheegay sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu igu yidhi fa binadrika nadarkaaga oofi qof kasta wuxuu garanayaa habeen lama soomo habeen lama soomo soo waadix marka nebigu wuxuu amray inuu markaas inuu oofiyo nadarkiisii oo habeenkaas uu ictikaafo xadiiska waxay ka qaateen in markaa habeenka aysan yani inaysan shardi u ahayn qofku inuu saa'im yahay maadaama cumar ba uu ictikaafay habeen habeenna aan la soomin halkaasay ka daliishadeen xagga yani tirada xagga ugu yar yani culamadu waxay leeyihiin yani taxdiid ma leh taxdiid ma leh qaar waxay leeyihin maya habeen baa ugu yar oo xadiiskan laga qaadanaya xadiiskan ayaa laga qaadanaya habeen baa ugu yar wuxuu qofku ictikaafo inta ugu badan kadalika taxdiid ma leh oo lama xadidin inta ugu badan oo qof markaasi oo ictikaafka yani uu ku jirayo hadduu maalin hadduu habeen ictikaafo yani waa ku filanta yani laba habeen saddex habeen wahaakada qaar odhanaya tiradiisana yani inta ugu yar lafteedu yani ma leh sida shaaficiyadu ay qabaan yani eh, qadar mucayana ma leh qadar mucayan ah yani markaas ma leh way jiraan oo qofku hadduu muddo kooban ama saacado hadduu markaa ku nagaado masaajidkii ictikaafkina markaa uu niyoodo markaasi ajarkaasi yani ajarka ictikaafka waa helayaa wa kaana sal allahu alay waslam nabigu wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa alcashr alawaakhir min ramadaan tobanka dambe oo ramadaan ah xataa tawafaahu allaahu ilaa ilaah ka oofsaday uma ictakafa waxaa ictikaafay aswaajuhu xaasiskiisii min bacdihi muttafaqun calayhi xadiiska imaam albuhaari iyo muslim ayaa markaasi eh, soo wariyey qofka yani muctakifka ah yani markaasi uma banaana oo haddii markaasi uu la yimaado jimaac hadduu la yimaado yani markaasi waa ka burayaa ictikaafkiisa isagoo muctakifa hadduu jimaac la yimaado yani waa ka burayaa ictikaafkiisii oo markaasi ictikaafkii waa fasahaaday dib waa inuu marka oola yimaadaa marka yani mubaasharadii qur-aanka alle wuxuu noogu sheegay walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid mubaasharo hala imaanina yani hala imaanina yani idinkoo markaasi masaajidii muctakif ku ah ayib waxay culimmadu qaar ay leeyihiin ictikaafku wuxuu gaar ku yahay saddexda masjid masjid alxaraam iyo masjid nabowi iyo masjid alaqsa saddexdaa masjid buu gaar ku yahay oo aar soo arooray xadiis soo arooray oo xudayfa uu soo warinayo ayaa wuxuu tilmaamayaa ictikaaf ma uu jiro ilaa saddexdaa masjid mooyaane marka culimmada yani qaybo ka mida waxay yidhaahdeen yani qofku wuxuu ku ictikaafi karaa un saddexdaa masjid saddexdaa masjid ayuu ku ictikaafi karaa saddexdaa waxaan ahay laguma ictikaafi karo laakiin culimadu waxay u badan yihiin in markaasi lagu ictikaafi karo inay bannaan tahay xadiikaasna macnihiis waxaa loo jeedaa ictikaaf kaamil ah kaamil kamaalkaa loo jeedaa ictikaaf dhammaystiran ma uu jiro ilaa saddexda masjid mooyaane masjid alxaraam iyo masjid alaqsa iyo yani masjid annabowi saasaa loo jeedaa sheekh ibn markuu ka jawaabayo yani yani xadiikaas yani odhanaya laa ictikaafa ila fi lmasaajid alaa waxaa laisku khilaafsan yahay awalan xadiikuma mawquufba mase waa marfuuc mawquuf miya mase waa marfuuc markuu ka jawaabay marka wuxuu odhanayaa sidaa haddii la yidhaahdo lagu koobo saddexdaas masjid aayaddan walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid waxay noqonaysaa in cid gaara lagula khitaabayey oo dadkao dhan aan lagula khitaabayn leanna dadkao dhan ma joogaan masjidulxaraam iyo masjidulaqsa iyo nabowi ma joogaan dad kooban baa jooga dadka muslimiinta yanii buldaanta ay markaa ku nool yihiin bay yani kala joogaan inta joogtaa saddexdaa masjid way kooban yihiin marka waxay noqonaysaa khitaabkan inuu ku dhacayo yani markaa saddexdaas ayay noqonaysaa marka yani saasay markaa yani ku fasireen culimmadu in loo jeedo ictikaaf kaamiloo dhammaystiran yani ayaa loo jeedaaye looma jeedo ictikaaf kuma asaxayo oo qofkii hadduu kula yimaado meel kale kama asaxayo yani saa looma jeedo sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culimada markaa ku tegey yani markaa saddex masjid ayaa lagu ictikaafi karaa bas masaladaana masaladaas si aad ah ayuu sheekhu marka ugu nuxnuxsaday yani kitaabtiisa meelo ka mid ah oo markaasi uu leeyahay kuma asaxayso oo markaas meel kale yani kuma asaxayso wuxuu yani ku asaxaya ictikaafka saddexdaa masjid oo keliya ayib wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa tushaddu rixaalu yani looma xirto alaabtii laa tushaddu rixaalu ay laa tusaafir looma safro ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masjid mooyaane meel kale looma safro masjid alxaraam wa masjidii wa masjid alaqsa muttafaqu calayhi eh, xadiiskan wuxuu inoo tilmaamayaa yani markaasi inaysan bannaanayn in loo safro cibaado iyadoo loo qastayo inaysan bannaanayn yani saddexdaa masjid mooyaane qofku cibaado wuxuu ugu safri karaa saddexdaa masjid waa saddexda masjid waa masjidka masjid alxaraam iyo masjid alaqsa iyo masjid yani markaasi annabowi ajar baana laga helayaa oo nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu sheegay salaadda lagu tukado halka salaada lagu tukado masjid alxaraam inay udhigmayso miata alf fii ma siwah min almasaajid boqol kun oo salaadood inay udhigmayso yacni qofka hal salaad ku tukaday masjid alxaraam iyo qofka boqol kun oo salaadood tukaday waa isku ajar waa masjid xaraam ayib masjidu nabowina waa alf salaax ayuu dhigmayaa alf salaax yacni qofka tukaday kun salaadood iyo qofka hal salaad ku tukaday masjidu nabowi waa isku ajar waxaa ka hooseeya masjid alaqsa oo qofku yacni halka salaadood ku tukado waxay u dhigantaa yani khamsu mia shan boqol oo salaadood bay u udhigantaha hal salaad hadduu qof ku tukado masjid aqsa waxay u udhigmaysaa shan boqol oo salaadood qofku uu ku tukaday meelaan ahayn asaga marka ajarkaasay leeyihiin fadiiladaas gaarka ah ayay leeyihiin maadaama fadiilada gaarka ay leeyihiin yani qofkii marka cibaado ahaan waa u safri karaa laakiin saddexdaa waxaan ahayn ooma safri karo cibaada isagoo u qastayo waxaan cibaadahan qofka u safri karaa oo hadday tahay alabulcilmigii hadday tahay tijaaradii hadday tahay ziyaarat اlasdiqaa waa u safri karaa lakin hadda waxaa loo jeedaa cibaado isagoo doonaya ayaa loo jeedaa ayb mar haddii sidaa la yidhi waxaad fahmaysaa inaysan bannaanayn qabuuraha loo safrayo oo la tegayo oo markaasi agtooda lagu cibaadaysanayo ama carada laga soo qaadanayo ama markaas xoolaha lagu qalayo inaysan banaanayn yani wuxuu inoo tilmaamaya xadiidku inaysan yani bannaanayn arrimahaasi laa tushad irixaalu ila ila ala masaajid yani in badan alcaalam alislaami yani meelo badan waxaa jira dad ay ku aasan yihiin laga aaminsan yahy inay awliye yihiin oo loo soo safro oo markii la gaaro waqtigii uu dhintay yacni laisugu imaanayo qabrigii oo meelo kala duwan laga imaanayo oo xoolo lagu gowracayo yani arrinkaasna waa arrin aan bannaanayn oon mashruuc ahayn bacdu saxaaba oo u safray tuur siina yacni markaasi cibaado oogu safray asxaabtu markay la kulmeen qaybo ka mida waxay ku yidhaahdeen haddaan ku ogaan lahaa markaa tegaysay arrinkaasi waan kaa reebi lahaa waan kuu diidi lahaa arrinkaas maxaa yeel nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam laa tushad rixaalu ila ila alaaati masaajid masjid alxaraam wa wa masjid alaqsa saasuu nebigu yidhi xadiidkana usoo qaatay marka cibaado yani in meel loo aado yani markaasi ma banaana yani saddexdan meelood waxaan ahayn wa qaala sal allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi laa tushad rixaalu markaasi raxligu waa kooraha ama geela waxa la saaro weeye sida koorahoo kale ah ayaa rax laga yihahda alrixaalna waa jamciisi weeye laakiin waa kinaaya can asafar bay culimadu yidhahdeen kinaaya can asafar ay laa tusaafiruu bay ka dhigantah ha u safrina ilaa ilaa alaati masaajid saddex masjid mooyaane meel kale ha u safrina cibaado ha ugu safrina maxay yihiin masjid alxaraam wa masjidii waa masjidkii nebi maxamed sal allahu alay wasalam wa masjid alaqsa iyo masjidka loo yaqaano masjid aqsa oo hadda yuhuuddu ay gacanta ku hayaan oo ku yaala filistiin ku yaala saddexda masjid yani saddex nebi baa kala dhisay oo masjidu xaraam nebi ibraahim baa dhisay iyo nebi ismaaciil waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta samiic caliim masjidu nebiguna waxaa dhisay nebi maxamed baa dhisay calayhi salaatu wasalaam masjid alaqsana culimmada waxay leeyihiin waxaa dhisay nebi yacquub baa dhisay nebi yacquub oo wuxuu ahaa qibla ambiya buu ahaa qibla ambiya nebi maxamed sal alla alay wasalam yani xilligii hore dhowr iyo toban bilood lix iyo toban bilood dhowr iyo toban bilood wuxuu u jeedsan jiray intaan qiblada loo jeedin masjid aqsa xaggiisa kadib marka waxaa loo jeediyey masjid xaraam qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan qad naraa taqaluba wajhika fi samaai falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shaطra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shaطrah sayaquulu الsufahaءu min الnaasi ma wallaahum can qiblatihim alatii kanuu calayha qul lilaahi almashriq wاlmaghrib ayb waxay odhan doonaan kuwii wax magaradka ahaa maxaa ka jeediyey qibladiisii taasay odhan doonaan marka yani markii uu madiine yimid intii hore yani dhowr iyo toban bilood xagga markaa baytulmaqdis ayuu u jeedsanayey markii dambe ayaa loo jeediyey yani masjid اlxaraam marka laa tshad rixaalu ila ilaa alaa masaajid masjid اxaraam wamasjidi wamasjid اaqصى mutafaq calayhi halkaa inoo joogo wallah aclam subxaanaka allahuma bxamdik